بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المسألة الثانية مسألada labaad oo ka mid ah baabka hore في بيان الجمل التي لها محل من الإعراب masalada labaad waxay ku saabsan tahay jumlooyinka icraab maxal ku leh in la caddeeyo jumladu icraab inay maxal ku leedahay waa dhici karta inaysan ku lahayna waa dhici kartaa waxaan ka soo sheekaynay aqsaamu اljumla haddana waxaan gelaynaa axkaam aljumla aladii icraabkaasoo huwa alrafcu wاlnasbu wاlkhafdu wاljasmu oo rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jasmo ah wa hiya jumlooyinkaas icraabka maxalka ku leh sabcun waa toddoba cala almashhuur ixdaahaa mid ka mid ah alwaaqicatu khabaran waa midda khabar u noqota limubtada'in fi اlasli mubtada asalkiisii mubtada ah laakiin hadda mubtada ma aha ow fi lxaali ama hadduu mubtada yahay jumlada khabar u noqota mubtada lahaa maxalun min alicraab maxalkaasi haddaba muxuu yahay wa mowdicuhaa jumladaas mowdiceeda imaa rafcun aw nasbun ama waa rafco ama waa nasbo soo ma idiin qorna wa mowdicuhaa imaa rafcun aw nasbun haddiiba khabar ay noqoto ama fii maxalli rafcin bay noqone ama fii maxalli nasbin marba hadday khabar u noqoto mubtada fi اlasli aw fi اlxaal famowdicuhaa rafcun mowdiceedu waa rafco fii baabay اlmubtada'i wa ina almushaddadati labadaas baab marka ay joogto fii maxalli rafcin bay jumladu noqonay faاlأwalu midka hore oo fii baabi اlmubtada ah naxو زaydun qaama abuuhu zaydun waa mubtada qaama waa ficlu maadin abuuhuna waa faacil jumladaas qaama abuuhu oo ficil iyo faacilka ah fii maxalli rafcin khabaru اlmubtada fajumlaةu qaama abuuhu fii mowdici rafcin khabaru zayd wahaani kan labaad oo innadii mushadadada ahayd naxو ina zayda abuuhu qaa'imun fajumlaةu abuuhu qaa'im fii mowdici rafcin khabaru inna inna bay khabar u noqotay wاlfarqu bayna albaabayni min wujuuh labada baab furuuq baa u dhexayda labadee zaydun qaama abuuhu oo mubtada iyo khabar ah iyo inna zaydan abuuhu qaa'im farqi baa u dhexeeyuu leeyahay marka innadu ay gasho iyo marka ay ka maqan tahay axaduhaa wujuuhdaas mid ka mid ah, أن الcاamila في الkhabر عalى الأول midka hore waxa ku camal falaa khabarka almubtada waa mubtadaha وعalى الثاني kan labaadna ina زayd qaama abuuhu marka la yidhaahdo jumladaas qaama abuuhu fii maxali rafcin oo yaa rafciyey mubtadaa rafciyey khabar ilan waxa ku camal fala mubtadaah ina زayda abuuhu qaa'm jumladaas abuuhu qaa'im fii maxalli rafcin yaa rafciyey innada waa farqiga koobaad ثaaniiha أna alkhabara fi اlأwal midka hore khabarka muxkamun waa muxkam wa fi ثaani kan labaadna mansuuqun waa mansuuq ina nawaasikday ka mid tahay nawaasikh اlmubtada wاlkhabar maxay nasqidaa laba shayba camalkana way nasqidaa magacana way nasqidaa haddii ay soo gasho mubtada iyo khabar inna camalka way naskhinee rafcihii markii hore saarnaa oo mubtada'a uu saaray intay ka qaaddo ayay rafco cusuboo iyadu ay leedahay ay saare waa camalkay naskiday magacana way naskhinee inta aysan soo gelin khabarulmubtada baa la dhihi jiray haddana waxaa leeyahy khabaru inna idan khabarku midka hore waa muxkam lama taaban kan dambe laakiin waa la naskhiyo inaa naskhiday ثaaliثuha أna alkhabara fi اlأwal midka hore khabarka yulqaa ay yukhaaطab waxaa lagula hadlaa ilaa khaali الdihni min alxukmi xukunka ku jira qof qalbigiisu uu ka maran yahay oo jaahilka ah waاtaraddudi fiihi fi lxukmi xukunka inuu ka shakiyo mid qalbigiisu uu ka maran yahay ayaa loo loo ridaa oo lagula khitaabaa labadaas qofoodba waxay leeyihiin bulaqada khabarka fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah qofka mukhaaطabka ah inuu wax ka faa'iidaysto in qofka wax loo faa'iideeyo qofka loo faa'iidaynaa wuxuu noqon karaa xugunkan khabarka uu wato qofka jaahil ah oo qalbigiisu ka maran yahay wuxuu noqon karaa qof ka shakisan ma dhacay mase ma dhicin wuxuu noqon karaa qof inkirsan oo diidan oo leh ma dhicin hadduu qalbigiisu ka maran yahay oo uu jaahil ka yahay wax tawkiida ah u isticmaali maysid waxaa leedahay zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay haddii uu ka shakisan yahana laba waddo way kuu furan tahay inaad sidiisa u isticmaasho adoo wax tawkiid aan raacin oo aad tidhaahdo zaydun qaa'im waa qofka ka shakisan istaaggaasi ma dhacay mase ma dhicin waxaa leedahay zaydun qaa'im haddaad doontana tawkiida u raacine oo waxaa leedahay inna zaydan qaa'ima haddii uu shaki dhaafo oo uu indhacaddayn la soo taagan yahay oo uu leeyahay ma istaagin oo qofka munkirka ahe waa saddex darajo inkaarkiisu inuu sahlan yahay iyo inuu mutawasid yahay iyo inuu shadiid yahay mar kastoo ay noqotana in la ta'kiidiyaahi waa waajib haddii inkaarkiisu darajooyinka midka ugu hooseeya uu joogo oo uu sahlan yahay inna u raacine inna zaydan qaa'imun hadduu mutawasid yahana hal xabba ugu dare oo laam ah inna zaydan laqaa'imun hadduu meesha u dambayda joogana taakiid saddexaada usii raacinee oo qasam ah wallaahi inna zaydan laqaa'imu anna alkhabara fi alawali yulqaa ilaa khaali dihni min alxukmi xukunka khabarku uu faa'iidaynaa wataradudi fiihi fi اlxukmi wahaani kan labaad oo innada ay ku jirtaana yulqaa ila ashaaki qofka shakisan baa lagula khiطaabaa ma waajibaa maya waa fiican tahay aw ilmunkiri ama qofka diidan ayaa loo isticmaalaa fii awali darajaatihi laakiin kan waa waajib wa mowdicuhaa jumlada mowdiceeda khabarka dhacda nasbun waa nasbo fii baabay kaana wa kaada kaana iyo kaada fii maxalli nasbin bay joogtaa jumlada khabarka dhacday falawalkan hore oo kaana ah kaanuu anfusahum yadlimuun fajumlaةu yadlimuun min alficli wاlfaacili fii maxalli nasbin khabarun likaana kaana bay khabar u noqoneen isimkeediina aaway waawda anfusahumna waa mafcuulu bihi muqadam ah oo yadlimuuna iska leedahay wahaani kan labaad oo kaada ahna naxwu wamaa kaaduu yafcaluun fajumlaةu yafcaluun oo ficlii faacil ka kooban fii mowdici nasbin khabarun likaada isimkeediin aaway waawda waalfarqu bayna albaabayni min wujuuh kaana iyo kaada furuuq baa u dhaxayda alأwal kan hore anna jumlata khabari kaana kaana khabarkeeda jumladeedu takuunu jumlatan ismiyatan oo ficliya jumlo ismiyahay noqon kartaa jumlo ficliyana oo noqon kartaa kaana khabarkeedu mufradna waa noqon karaa hayru mufradna waa noqon karaa kaana muxamadun jaalisan fi lmasjid waa la dhihi karaa laakiin kaada khabarkeedu mufrad ma noqon karo kaana khabarkeedu haddii uu jumlo noqdo jumladaas ismiyana waa noqon kartaa ficliyana waa noqon kartaa kaana muxamadun abuuhu jaalis waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa kaana muxamadun yajlisu fi lmasjid labadaba laa kaada khabarkeedu waa inuu noqdo jumlo ficliya ah oo weliba ficilkeedu mudaaric uu yahay wa jumlatu khabari kaada kaada khabarkeeda jumladeedu laa takuunu ilaa ficliyatan waxaan ficliye ahayn ma noqoto ficluhaa mudaaric weliba ficilkeedu uu mudaaric yahay aلثaanي farqiga labaad anna khabari kaana laa yajuuزu اkhtiraanuhu biani اlmasdariya kaana khabarkeeda an masderiye ah lama raaci karo oo ma dhihi kartid kaana caliyun an yajlisa maya wayajuusu fii khabari kaada kaada khabarkeedana an waa la raaci karaa oo waxaa kuu furan kaada an yaquuma inaad tidhaahdo waa soo marnay in kaada khabarkeeda an la raaci karo yaase fiican ma in la raaciyo mise inaan la raacin moxamed aye inaan la raacinaa fiicneed waa sidaas الثالثkan saddexaad أنa khabari kaana kaana khabarkeedu mukhtalafun fii nasbihi nasbihiisa waa laysku haystaa calaa alaaati aqwaal saddex qowl baa laysugu haystaa kaana khabarkeeda mansuubka ayaa nasbiyey saddex qowl baa ku jirta axaduhaa annahu khabarun mushabbahun waa khabar lagu shabbahay bilmafcuuli mafcuul bihi baa lagu shabbahay cinda albasriin tashbiihaasu ku nasbisan yahay kaana muxammadun jaalisan markaa leedahay daraba muxammadun camran buu la mid yahay isimkeeduna faaciluu u eg yahay khabarkeeduna mafcuulu bihi buu u eg yahay tashbiihaas ayaa lagu nasbiyey kan kalena tashbiihaasaa lagu rafciyey waa sida basriyiintu ay qabaan والثاني أنه مشبه بالxاaل عinda الفراء فراء oo kuufiyiinta ka mida wuxuu leeyahay xaalu u eg yahay haddii aad tidhaahdo كاana محaمد ضاaxiكا wuxuu u eg yahay جاءa محaمد ضاaxiكا ayuu shabahaa تشhبيihaasaa lagu nasbiyey والثالث qowlka saddexaadna أنahu xاal waa xاal cinda baقية الكوufiyiin marka faraa laga reebo inta kale kuufiyiintu waxay qabaan inuu xaal yahay say isu qabanayaan waa xaal iyo waa kaano khabarkeeda waa qowl cajiib ah waana qowlka ugu daciifsan kaanana khabar waa u yahay xaalna waa yahay bikhilaafi khabari kaada kaada khabarkeeda marka laga reebo fainnahu mansuubun biha bikaada kaadaa lagu nasbiyey bilaa khilaafin waxdoodana kama taagna laakiin kaana khabarkeeda waa la isku haystaa saddexdaas qowlaa ku jira kaada khabarkeedana waa bilaa khilaaf aljumlaة الثaaniya jumlada labaad والثaaliثa midda saddexaad min alatii lahaa maxalun oo icraabka maxalka ku leh alwaaqicatu xaalan waa midda xaalka dhacda wاlwaaqicatu mafcuulan bihi waa midda mafcuul bihi dhacda wa maxaluhumaa labadaas jumlana annasbu waa nasbo jumlada labaad oo ciraabka maxalka ku leh waa jumlada xaaliyada ah tan saddexaadna waa jumlada mafcuulu bihiga ah maxalkooduna waa nasbo falxaaliyatu jumlada xaaliyada naxwu qowlihi tacaala wajaa'uu aabaahum cishaa'an yabkuun wajaa'u way yimaadeen aabaahum aabbahood bay soo gaareen cishaa'an wakhti galab ah yabkuuna ayagoo ooyaa fajumlatu yabkuuna min alficli waalfaacili jumlada oo yabkuuna ficliga faacilkana ka kooban fii maxalli nasbin calaa xaalin min alwaaw waa jumlo xaaliye ah waxaana laga xaalayna oo saaxibulxaalka ah wawda jaa jaa'uu ku jirta halkaasaa laga xaalayn wajaa-u way yimaadeen yakuuna ay baakiin ayagu oo ooyaayaan aabbahooday u yimaadeen cishaa'an wakhti galab ah wa cishaa'an mansuubun cishaa'na waxaa lagu nasbiyey cala darfiyati darafnimaa lagu nasbiyey daraf zamaan mise daraf makaan daraf zamaan wa qowlihi wa naxwu qowlihi sala allahu calayh wacala aali wasalam iyo nebiga hadalkiisii oo kale uu yidhaahday aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbii wa huwa saajid jumlada xaaliyada aan soo marnay waa jumlo ficliye ah haddana waa jumlo xaaliye ah oo ismiye ah aqrabu maa yakuunu alcabdu addoonka ahaanshihiisa marka uu ilaahay ugu dhow yahay xaasilun waa mid xasila wa saajidun isagoo sujuudsanuu xasilaa dhowaanshaha addoonku rabbi uu u dhow yahay uu fara badan yahay laakiin marka ugu sii dhowaanshaha badan yahay waa marka uu sujuudsan yahay aqrabudaas waa mubtada khabarkeediina waa maxduuf wujuuban baa loo xadfay waa soo qadare taqdiirkiisuna waa xaasilun aqrabu maa yakuunu اlcabdu min rabbihi xaasilun wa huwa saajidun fajumlaةu wahuwa saajidun min almubtada'i wاlkhabri fii maxali nasbin calى اlxaal oo xaggee laga xaaleeyey min alcabdi baa laga xaaleeyey wاljumlaة اlmafcuuliyatu jumlada mafcuuliyada taqacu fii arbacati mawaadica afar meelood ay dhacdaa alأwal mowdica ugu horeeya an taqaca waa inay dhacdo maxkiyatan biاlqowl ayadoo qowl looga xikaayooday yacni inay maquulu qowl noqoto maquulu qowlkuna waa mafcuulu bihi haddee naxwu qaala innii cabdullaah nebiyullaahi ciisa wuxuu yidhaahday innii cabdullaah anugu addoon ilaahay baan ahay inna iyo isimkeeda iyo khabarkeeda waa fii maxalli nasbin maquulu qowl fajumlaةu innii cabdullaah fii mowdici nasbin cala almafcuuliyati maxkiyaة biqaala qaalaa looga xikaayooday yacni waa maquulu qowlu ka wadaa waاdaliilu annaha maxkiyaة biqaala qaala in looga xikaayooday kasru inna waa inna kasrinteeda bacda dukhuuli qaala qaala markay gashay dabadeed inna hamsadeeda marna waa la fadxiyaa marna waa la kasriyaa meelaha lagu kasriya maxaa ka mid ah idaa waqacat bacda alqowl wahaani mowdica labaad an taqaca waa inay dhacdo taaliyatan lilmafcuuli اlأwal ayadoo daba joogtaa mafcuulka hore fii baabi dhanna an taqaca taaliyatan lilmafcuuli اlأwali fii baabi dhanna dhanna markay qaadato faacilkeeda ka bacdi laba mafcuul bay u tallaawdaa labada mafcuulkan hore asalkiisu mubtadaa buu ahaa kan labaadna asalkiisu khabar buu ahaa kan hore ma noqon karto jumlo li'anna almubtada'a laa yakuunu jumlatan midka labaad baa wuxuu noqon karaa jumlo saas daraaddeed wuxuu ku yidhi an taqaca taaliyatan lilmafcuuli الأwal mafcuulka hore oo asalkiisu mubtada yahay bay jumladaasi ka daba maree isaga dabadiis bay dhaceen naxwu danantu zaydan yaqra'u fajumlaةu yaqra'u min alficli wa faacilihi almustatiri fiihi faacilkaasoo ficilka ku asuran fii mowdici nasbin calىa annahaa almafcuulu الثaani lidanna waa mafcuulkii labaad mufradaana lagu soo awilaa danantu zaydan yaqra'u ay qaari'an والثاaلiثu an taqaca taaliyatan meesha saddexaadna waa inay dhacdo ayadoo daba joogto lilmafcuuli الثaanي mafcuulka labaad fii baabi aclama aclamana waxay qaadataa saddex mafcuul laba mafcuul danna qaadatee saddex mafcuulay qaadataa markay faacilkeeda hee qaadato ka bacdi mafcuulka labaad asalkiisu mubtada' buu ahaa mafcuulka saddexaadna asalkiisu khabar buu ahaa yaa jumlo noqona haddaba mafcuulka saddexaad saas daraaddeed wuxuu ku yidhi an taqaca taaliyatan lilmafcuuli الثaani mafcuulka labaad ka bacdigiis waa inay dhacdo marka waxay joogtaa booskii hee mafcuulka saddexaad naxwu aclamtu zaydan zayd baan waxaa ogeysiiyey camran ninka camar la yidhaahdo abuuhu camarkaas aabiis qaa'imun inuu taagan yahay ta'du waa faacilkeedii zaydan waa mafcuulkii hore camran waa mafcuulkii labaad abuuhu qaa'im waa mafcuulkii saddexaad waاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabri fii maxalli nasbin mafcuulu ثaaliث liaclama fajumlaةu abuuhu qaa'imun fii mowdici nasbin calىa annaha almafcuulu الثaaliث liaclama وإنما لم تقع تاaلية للمفعuuل الأول في baabi أعلم أعلمa marka la joogo mafcuulka labaaday ka daba martaa jumladaas ayuu ku yidhi mafcuulka koobaaday ka daba martaa maa la dhaho sidii dannaba loo yidhi mafcuulka koobaaday ka daba martaa aclamana maa la dhaho mafcuulka koobaad dabadeed bay jumladaani dhece maa la dhaho wuxuu leeyahay وإنما لم تقع تاaلية للمفعuuل الأول في baabi أعلم لأنa مفعuuلahu ثاني maxaa yeelay أعلمa مafcuulkiisa labaad oo aad leedahay ma jumlo laga dhigo مبتadأ في lskiisa مبتadأ buu ahaa والمبتadأ laa يkuن جuملaة مبتadأna جuمlo ma noqdo والله أعلم